ku tusaya miisaankaas iskaga miisaan miisaankaas iskaga miisaan markaad qaybinaydo sadiiqu manfacatin alwalu midka ugu horeeya sadiiqu manfacatin waa nacfiga saaxiibkiisa saaxiibaad tihiin waxaad saaxiibka ku tihiin waa manfaco adigaa nacfi ku qabo waxbuu ku siiyaa waxbuu ku taraa nacfi adduunaad ku haysataa ama asagaa nacfi adduunkugu haysta oo adigaa wax tara saaxiibtinimadiinna iyo jacaylkiinnu intaasaa keentay kaas waa sadiiqu manfacatin nacfiga iyo waxtarka saaxiibnimadeeda ahaani midka labayaa sadiiqu ladatin waa macaansiga saaxiibtinimadiisa kana saaxiibtinimadiinna waxaa keena hadalka iskugu kiinbaxa sheekada a iskugu kiinbaxda meelaad isla fadhiisanaydaan sheekadaa aad iskugu kiin qabata markaasaad ku macaansataa kaasna intaasaa saaxiibtinimada keentay hadalkaad isla heshaan Ah, hadalka aad isla heshaan ahaali sadiiqu fadiilatin fadiilada saaxiibkeeda kanna waxay tahay waxaad ku jeceshahay asna kugu jecel yahay caqiide aad isdhaafsateen caqiide kugu jirtaa ku jirta asagana fadiilo ku jirtaa kugu jirta labadiinna markaa ictiqaad waaxid ah iyo fadiilo waaxidaa oo aad labadiinna ku kala sugantihiin aad isku jeclaateen wa alxubu fi اllaah wاlbuqdu fi اllaah waa nuucaas wa alxubu fi اllaah marka saddexdaas weeye falwalaani labada horeeyaan waa sadiiqu manfacatin iyo sadiiqu ladatin waa labadaas falwalaani labada horeeyaan munqadicaani waa go-ayaan biinqiطaaci muujibihimaa sababkii keenay go-iddiisa sababteed sababkii keenay markuu go-o ay go-ayeen labada hore sababkii keenay mar alle markuu o waa go'ayaan almanfacatu wa huwa muujibka keenay almanfacatu waa nacfiga filawali midka hore waladatu waa macaansiga fi aani midka labaad wa huwa nacfiga ka muujibka u celi wa huwa damiirka waxaa la idhaha haddii marjiciisu mudakar yahay oo mubtada damiirkiina uu yahay abarkiina muana noqdo kii la rabaa lagu mudaabaqeeya wahiy wahuwa labada waa la dhihi karaa wahiya wahuwa sababka keenayoo muujibka muujibkaasaa sababa muujibka asmaada ciladu ka mid yahy marka wahuwa muujibku almanfacatu waa nacfiga filaweli kan hore xaalay ku sugan tahay manfacadu wladatu waa macaansiga fi aani xaalay ku sugan tahay labadaas markaa mid walba wuxuu go-aa wixii keenay markay go-aan ilaa waxaa keenay wax daa'imaya maahan kan hore waxaa keenay manfaco nacfiyuu kugu haystay manfacadii hadday go'do dib dambe isku arki maydaan manfacadii hadday go'do khalaas wey waxaa dhacdaa weliga haddaad wax tari jirtay maalin maalmaha ka inuu wax waayo khalaas dig dambe isku arki mayda cadowga koobaadba aduu kaa dhiga cadowga koobaadba aduu kaa dhigana manfacadii markay goodo sadaqadiis waa go-e kan labaadna waa ladadi awalba hadalaa iskugu kiinbixi jiray soo ma ahan maalin maalmaha ka mid ah a waxaa dhici karta hadalka isla weydaan wax yar hadalku inuu isdhaafo oo cara halkaas ka qaraxdo oo dig dambe a iskula marka wax weyn awalba maaha waxaad wadayba labadaas marka ma daa'imayaan wax weyn maaha qiima male qiima male wa ama aaliu midka saddexeeya oo ah muujibka saddexeeya oo ah sadiiqu fadiilatin fatacwiilu cuskashadu calayh korkiisu ahaaday kaasaa la cuskadaa kaasaa la ictimaadaa kaasaa lagu dhegaa qofka jacaylka isku kiin keenay uu yahay caqiidada toosan sunnada nabiga sal اllahu calayh wasalam daacada ilaahay qofka aad isku jeclaateen fatacwiilu cuskashadu calayhi korkiisuu ahaaday wa huwa saaxiibkaas alladii waa midka baaciu sadaaqatihi saaxiibtinimadiisa sababka keenay baaci iyo muujib iyo waa min asmaai cilay ka mid yihiin waa isku wada macne wa huwa aalika alladii waa midka baaciu sadaaqatihi saaxiibtinimadiisa sababka keenay tabaadululictiqaadi caqiide laysdhaafsaday uu yahay fii rusuuqi alfadaa'ili fadiilooyinka lagu sugnaashadooda dhexdoodana la laysku dhaafsaday ladaa kullin mid kasta agtiisa xaal fadaa'ishu ay ahaatay kulligaasoo minhumaa labadooda ka mid ah midka saddexaad midkaasaa la cuskadaa kaasaa lagu dhegaa kaas waa midka sababka keenay uu yahay caqiido la ysdhaafsaday fii rusuuqi lfadaa'ili fadaa'isha lugu sugnaanshada lagu sugnaanayana laysku dhaafsaday kanuna fadaa'ishiyuu ku sugan yahay kanuna waa ku sugan yahay kanu caqiidadii toosneeduu haystaa kanuna waa haystaa kanuna sunnadii sunnadiiu haystaa kanuna waa haystaa kanu daacadii uu ku sugan yahay kanuna daacadii taasay marka keentay ladaa kullin mid kasta agtiisa fadaaishu xaalay ahaatay kulligoo minhuma labadooda ka mida mid walba fadaa'ishaasaa ku sugan saasay isku jeclaadeen wa alxubbu fillaah wa sadiiqu lfadiilati fadiilada saaxiibkeeda haadaa oo kan ah cumlatun waa lacag sacbatun adag lacag adag wey cumlada waxaa la idhahdaa ujratulcamal qofka markuu shaqada qabto ujrada la siiyo asal waa saas laakiin sida badan maadaama ujrada loo bixiyo lacag hadda cumlada lacaga loola jeeda marka kanoo kale waa lacag adag soo ma jeedin maa lacag raqiisa maaha waa lacag aad u adag lacagtuna hadday adag tahay helidoodu waa adag tahay wa lfadiilati fadiilada saaxiibkeedu haadaa oo kan ah cumlatun waa lacag sacbatun adag lacagtaasoo yacizu uu adag yahay xusuuluhaa la soo xasilinteeda calayha lacagtaa soo xasiliyo waa lacag inaad heshaa ay adag tahay macnaha inaad hesho saaxiib oo saaxiibulfadiilaa waa arrin adag waxaa la yidhi heliddu waa adagta haddaad hesho inaad xifdidaana waa adagta waa adagta labada waa adag marka koobaad inaad hesho saaxiibkii sifaadan lahaa wanaagga waa ku tusa haddaad ku toosantah waa kuugu kaalmayna haddaad gefto waa ku baraarujina haddaad isaga aad u gefto waa kuu cudurdaara wixiisa waa ku siina waxaaga kaa damaacinma wax yar haddaad u qabato abaala wax weyn ka dhiga wax weyn uu ka dhigaa wix yar ood abaalaod u samaydo so jeedid wax kastuu kuu sameeyana inuu wax kuu qabto iska dhigima waa saaxiib adag marka kaasoo kale inaad heshaa waa adagta inaad heshaan wa min nafiisi kalaami hishaam bni cabdilmelig hishaam ibni cabdilmelig hadalkiisa midkiisa qaaliga waxaa ka mid ah almutawafaa sanata oo boqol iyo labaatankii hijriyada dhintay qowlu hadalkiisa uu yidhi maa baqiya kama harin uu yidhi boqol labaatan iyo shan ah, boqol labaatan iyo shantii hijriyada ayuu dhintay qowluu hadalkiisaa ka mid ah uu yidhi maa baqiya kama harin min ladaati dunyaa adduunyada macaanyaalkeedii shay-un hal shayna adduunyada macaanyaalkeedii waxba kama harin ilaa akhun walaala ka haray walaalkaasoo arfacu aan kor uga qaadoo ka suuliyo mu'uunata taxafudi is-ilaalinta culayskeeda baynii aniga iyo wa baynahu isaga dhexdeena wuxuu yidhi adduunyada macaanyaalkeeda wax lagu macaansadoo naftu xiisaydo hal shayaa ka jira wixii kale waa soo maray waa soo maray waa soo maray cunta cuncun ilaa nin boqora cuncuncun markii dambe inta xoogaa naftu ka xiisa dhigtay cuntadii dumar iska guurguurso oo kalaga xiisa dhigay addoommo intaa rabto gado waa laga xiisa dhigay adduunyo marka wuxuu yidhi wax la xiiseeyo hal shaya ka haray haddee qof saaxiibaho walaalka ah ood ilaahay dartiis walaalo ku tihiin oo markaad la hadlaydo aadan cabsi qabin is-ilaalintii waad ka saaray meesha ka cabsamaydid hadalkaaga amuu ka cadhooda ismali hadaad u gafto waa kuu cudurdaara hadaad sharciga ku gafto waa ku toosina haddaad toosan tahay waa kugu farxa hadalkaaga cadowgaaga u gudbi ma jaajuus maahan hadalkaa qaadin maa kaasoo kale wuxuu yidhi hadalka markaad hadlaydo markaa si furan u hadle sababtoo ah asagu amuu kaa caroodaana isma amuu cid kale war geeyana maba ka cabsaydi waa ammaano warkaad u sheegto qof kale ma laga yaabo inuu u sheego asagana inuu kaa caroodaa isma ood isku dhacdaa si furanaad marka u hadle oo aadan waxba isxirxirayn oodan is-ilaalayn kaasoo kalea ka haragdha duya macaankeed kaas meel yaa ku sheegi kara kaasoo kale adaan heli lahay adduunyo raaxadeed intaasaa ka dhima iyo wax lagu macaansado adduunyo saas u hadalkan asalkiisa waxaa iskale oo uu ka keenay nin kale mucaawiya ibn abi sufyaan saxaabigaasa iskale marka saasuu yidhi maa baqiya kama harin min ladaati dunyaa adduunyada macaanyeelkeeda shay-un shay ilaa aqun walaal maahane walaalkaasoo arfacu aan ka kor yeelo ka suuliyo mu'uunata taxafudi is-ilaalinta culayskeeda baynii aniga iyo wa baynahu asaga dhexdeenna walaal sidaasa ee adduunyo macaankeed kaasaa ka haray marka kelmadda mucaawiya ibn abi sufyaan aa hadal sidaasoo kalea laga soo raray oo ah cunto waa cunay ilaa aan hadda waxba dhedhana ka dareemayn gaadiid nuucii la rababa waa koray ilaa aan ku nasto socod oon israa horta inaad socoto waayo gaadiid qiimo male in la raaca oo socodka aan xiiseeyo socod waa guursaday gabdho xora addoomana intaan rabaan helay ilaa u aaba yeelayn wax macaan ka haray lama arko ilaa qof aan la sheekaystooo la fadhiisto oo aniga iyo asaga dhexdeenna aan wax weeyaan xishmadii ka suuriyo waxnaha kelimad aan iska ilaalaa ma jirto kelimadii igu soo dhacda waa ku hadli karaa ilaa kelimad hadda diin ahaan iyo alla kacabsi aan iskaga ilaaliyo maahan taas moogta alla la iskaga ilaalina intaasa adduunyo ka hartay masaladaas markaa saaxiibada waa masale aad u daqiiqa culummaduna si adag ay uga hadlaan oo aad u badan ay uga hadlaan alimaam alcalaama azaahid alqushayri wuxuu yidhi ladaa'ifu ishaaraadka sida ku sugan juska lixaad safxada sideedaad ilaa safxada sagaalaad wuxuu yidhi shardi waxa waa walaaltinimada qofka walaalka fidiin aad ka dhiganaydo inaadan u baahin inuu kaalmo kaa dalbado ama gargaar kaa dalbado waa inuusan u baahan oo say noqonaydaa waa inaad aad xogtiisa uga warqabto oo meeshuu kaalmo uga baahan yahay iyo garab iyo hillimada aad uga gargaarto si uusan isagu kugu weydiisanba wuxuu yidhi waxaa ka mid a xaqiisa walaalkaaga inaadan u baahin inuu cudurdaartaba inuu kuu cudurdaarto intaas waa ka xumaan raalligaah inuusan ku dhihin ood adugu cudurdaarka fididaba marka hore oo tiraa may dhimal arrintaasu waxaa weyaan kolleyba sidaas ku dhacdayo xataa haddaad cudurdaarkiisa gara weydo niy sidaan kuu yeelay waa gara weyd waa inaad adugu is-eedaydo oo tidhaahdo kolleyba naftayda laa'ima naftayda eedayn badan ee cudurdaar aanan anugu ogeyn uu leeyahy walaalkay cudurdaar anugu aanan ogeyn uu kolleyba leeyahay naftaydaa dabeecaddeed xumaatayoo mid eedayn badan ah waa inaad tidhahda naftaada waa inaad kula laabataa eedda naftaada waa inaad kula laabataa eedda xaqiisa waxaa ka mid u yidhi haddii uu dembaabo inaad waxa weeyaan toobadda toobadda inaad ugu yeerto aada xasuusido macnaha hadduu jirada aada soo booqdo hadduu wax ku ishaarana maxaa u daliila aadan dhihin laakiin kolley waa markaysan cibaado ahayn cibaado adugu aadan garanayna dee amase shay munkar ah haddee qofna lagama yeelo ee wax kale uun laga hadlaya xaqiisa waxaa ka mid a ballankiisa hore inaad ilaalido asaga waa inaad ilaalido xaqiisa ehelkiisa aad ilaalido xidhiirka la leh hadduu joogo iyo haduu maqan yahay hadduu nool yahay hadduu dhintaba waxaa la yidhi saaxiibka wax dhabtaa waa midka markuu kuu dhow yahay wax ku siiya hadduu kaa maqan yahay ku ammaana haddii la dulmiyo iska cafiya haddii la cidhiiriyo waasiciya qofka kaas hela saaxiibkii runtaa kaasa hela khaliil ibnu axmed wuxuu yidhi afaraa lagu gartaa uri ukuwada intuusan kaa aarsan kuu dhaafa hadii loo gefo macnaha wanaaguu kuu malaynaa tuhmadii ka hor kalgacaladuu bixinaa weyddiisigii ka hor cudurdaaru bixinaa ceebaynta ka hor waa halkaa saasaa lagu yaqaan alimaam abi cumaan alxiiri wuxuu yidhi inta la weydiiyey suxbada oo wuxuu yidhi suxbada asuxbatu macallaah bixusni اladab suxbada macallaahi ah edeb wanaag iyo cabsi daa'ima iyo muraaqaba waa in qofku ku noolaadaa edab wanaagsan haybad iyo cabsi daa'ima muraaqaba daqiiqad walba inaad dareemaydo in allah la socdo qowlkaaga iyo ficilkaaga suxbada maca rasuulana waa mulaasamatu اlcilmi wa itibaaci sunna inaad laasimto inaad dariiqii nabiga barato kadibna inaad raacdo sunnadiisa tilaab tilaab inaad u raacdo suxbada rasuulkaad wanaajirida waa saas suxbada awliyada la jirkooda waa ixtiraam iyo khidmu inaad ixtiraamto inu adeegto suxbada walaalaha waa bilbishr walimbisaad wa tarki linkaari calayhim maa lam yakun kharqa shariicatin aw hadka xurmatin waa weji furfurnaan bashaashnimo inaadan wuxuu samaynaa ku inkirin hadduusan sharciga dilaacin ah ama uusan xurmo ku xadgudbin sida ilaahayba yidhi khudi اlcafwa waamur biاlcurfi wa acrid can اljaahiliin oo xataa adiga hadduu kuu gafo iska cafi laakiin hadduu sharciga ku tunto maya sharciga ha ku tumanaad leeda wuxuu idhi suxbada maca aljuhaal asuxbatu maca aljuhaal biاnadari ilayhim bicayni raxma waa inaad il naxariiseed ku fiiridaa wa ru'yati nicmat illaahi calayka waana inaad markaad aragto dadka juhaasha qayilaya kuwa sigaarka caba kuwa qaadka cuna kuwa caytama kuwa isbaarada u taalo dadka barooniga cayaara fasaadsan markaad aragto il naxariiseedaa lagu fiiriya waxaana la gartaa nimcada iyo abaalka ilahay adiga kuu galay ilahay kuwaas inuu kaa badbaadiyey ousan kaa mid dhigin naxariisaa lagu fiiriya maxaa yeele ilahay iyagoo kale kaama yeelin waana loo duceeya ilahay inuu balaayadaas ka caafiyo waa loo duceeya ilahay inuu balaayadaas ka caafiyo balaayadaas jahliga ilahay inuu ka caafiyo wa inaad tidhi alxamdu lilahi aladii caafaanii mima btalaaka bih wafadalanii calaa kaiiri miman khalaqa tafdiila laakiin saaxiib laydha ha la qaybiyo hadalka calaamatu ibnulqayim badaa'icu lfawaa'id oo uu soo raray shaarixana nafakulqaydka hadal ka cajiibsano ma jiro saaxiib ha la qaybiyo wuxuu yidhi dadka aad la mucaamalaynayso oo aad dheehaydo oo dhex gelaydo afara loo qaybiyo afar qaybood dadka u qayb wuxuu ka soo raray badaa'iculfawaa'idka juska labaad afar boqol sagaashan iyo sideed qof mukhaaladadiisu waxay la mid tahay cuntada cunto miya laga maarmo habeen iyo maalin midna cunto lagama maarmo cuntada marka lagama maarmo habeen iyo maalin markaad u baahataa loo yimaadaa markaad cuntada baahideeda ka gudatana waa laga taga ee lama ag fadhiyo cuntada soo ma kuwaas wuxuu yidhi nuucaas ah weligaa qofku waa u baahan inuu dhe inuu la mucaamaloodo nuucaasna acazu min alkibriiti اlaxmar u dahabka gaduudan waa ka qaalisan yihi ah. acazu min alkibriiti اlaxmar ah. dahabka cas way ka adag yihiin waana ka qaalisan yihiin oo macnaha helidda la helaa way ka adagta yyihiin wahum اculamaa waa culummada oo aqoonta u leh bilaah ilaahay sifaadiis yaqaana wa mrihi ilaahay amarkiisa yaqaana wa makaayidi caduwihi ilaahay cadowgiisa makrigoodana yaqaan makriga cadowga ilaahay oo shaydaanku ugu horeeyo amraadda quluubta ku dhacdana yaqaan sida loo daweeyana yaqaan ilaahay u nasteexaynaya kitaabka alle u nasteexayna rasuulkiisa u nasteexayna khalqiga u nasteexayna fa haada darbu fii mukhaaladatihim alribxu kulluh kuwaas la mucaamalooshadooda faa'iidoo dhan ayagay ku jirtaa wakhtigaad dersiga u baahantaad imaane marka dersiga qaatana waa tegi waa qaybta koobaad qaybta labaad waa qolo mukhaaladadooda iyo dheehidoodu dawadoo kale ta dawo goormaa la qaataa markaa jiranta ah, markaa jiranta markaa jirata lagama maarmo ah. haddaad adoon jiranayn qaadato dawana cuduray kugu noqe dawadu iyadaa dhibaato ku geysay soo maa waa dawadoo kale yaa waayo waa dadka mucaamalada adduun ka dhaxay waxbaad gadan rabta waxbaad ijaarane waa ka guursane mucaamalada banu aadanka dadka ay kaala dhaxayn wey markayd mucaamalo sharciga waafaqsan uga baahato la macaamilo ayadoon mucaamalo taagmayna haldhehin hana dhex joog ah, uduray kugu noqonaya cuduray kugu noqonaya inta mucaamalada baahideedu egtahay ku gaabso haddii aad la sii muaama adoon mucaamala jirin iska dhex joogto ah, khalaas cuduray isku bedelay mucaamaladooda nuuca saddexaad wuxuu ihi waa cudur ah, cudur oo kale waa iyagu dheehidoodu waa cudur cudurna way iskhilaafsan yihin maraatibtiisi nucyaalkiisa awoodiisa iyo dacfigiisa qaar waxaa ka mida cudur oo aan dawo lahayn cudurkoodu qaar waxaa ka mid a cudurkoodu uu yahay cudaal musmin musmin waxa laha cudurka aan daw inuu raysashadiisana jee laga qabina le alcudaal ah, ah, iyo musmin waa isku mid waa cudurka daaliyey dhaqaatiirta oo dawadiisa aan raje laga qabin qaarna waxa weeyaan daw xooga un cudura ah waa wuxuu yidhi kuwaas yayyihiin waa dadka aadan diin iyo adduunyo midna ka faa'iiday la joogidooda maslaxa diineed kaa soo geli mee maslaxa adduunyana kaa soo geli mee waana ku khasaare ama diinteeda xan ku geliyeena waxa weeyaan wax un jamaacadii kaa daahiyeena ama diinkaagay khasaare u keenayeen ama adduunyadaada ayagiina wax faa'iidaa kaa soo geli mee iiri hal midug ama diinkay khasaare kaaga keenayeen ama adduunyada ama labadiiba wax faa'iidahu ka imaanme marka waa cudur wuxuu yidhi kuwaas hadday makansato mukhaaladadooda adiga oo aad la xidhiirto waa cudur oo weliba dilaa'a makuufka waxaa ladhaha xanuunka loo dhinto ah, waa cudur oo inaad u dhimato laga cabsanayo makuufka waa saas wuxuu yidhi waxaa ku jira qaar mukhaaladadoodu aysan cudur weyn ahayn oo gowsku xanuunay ay la mid tahay ah, xanuun kugu darnaana ah, dad ka tagto xoogaa xanuunka gudayna qaar saasaa ku jira waxaa ugu yaab badnaa wuxuu waxaa ku jiruu yidhi qaar mukhaaladadoodu ay tahay xumar ruux naftaada qandhadeedii waa dadka la dhibsado sheekadooda wuxuu idhi hadduu asagu inta sheekeeyo sheeko fiican sheegi maha laga faa'idaysteen adigana ku dhegaysanma oo kaa faa'iidaysanma maanta o dhan waa iska sheekaynaa xikmadna male hadal dadka haqiilka le baqiidku waa saas waa qofka culayska kugu ah oo caqligiisa loo caroodo ma xikmad badna maantan waxbuu sheega wuxuu isleeyahay fadhigaba waxa qurxina waa adiga daadan adugu sheekayn fadhiguba ma qurxoonaade wa maca daalika culays uu kugu haya culays uu kugu haya mana aamusayo kaa faa'iidi ma xikmad laga faa'iidana kuu sheegi ma soo ma jeedid shaafici wuxuu laga sheegay yuu yidhi inuu yidhi qofka nuucaasa oo aqiilkaa ah, weligay dhinacayga ma fadhiisan ilaa dhinacaas waxaan dareemaha dhinac kale inuu ka hooseeyo waxaan garabkaan hoos u dhacay hadduu qofkaas ila fadhiiso uu yidhi ibnulqayim maalinaan arkay yuu shiikaygii waa sheekhulislaam ibnu taymiye nuucaas nin ah oo shiiku iskaga dulqaadanaayo aan arkay yuu oo awoodihiisii ay dhammaadeen oo daciifeen oo ka daciifeen dulqaadkii markaasuu isoo fiiriyey markaasuu yidhi yuu yidhi la fariisiga qofka aqiilka ah oo macnaha naftu dhibsaydo lala fariistaa waa qandho mansilka qandhadiisa wey meeshaas la joogo qandhadeedi iyo wey markaasuu yidhi laakiin arwaaxdeenna waa iska daa'imtay qandhadaas marka caaday noo noqoteen xanuunkaas oo iskaga dulqaadanna dadka nuucaas oo kale marka ila dadka ilaahay isku si uma abuurin mogta qofkan maahan dembi wiciis waa uun dad sida ilaahay u abuur caqligiisa xoogaa iska si u naaqisa ma xikmad badna wax aad ka faa'iidayda lama arko waa iska daldalmaa qofka noocaasa marka qofkii lagu imtixaano waxay tahay yuu yidhi inuu iska sabro inta ilaahay faraj uga furaa xoogaa laiska sabraa siay kaa tegi dooneen hadalkana adugu haddaad moog tahay aduu aadan wadin qofku marka dambe waa qasabu joojiya lamana eh, oo naga aamusa xikmad malihida lama yidha ila qofkii moogta waa dhibaatayd saa tira naga aamusan inaad xikmad sheegi maydide saas lama rabo waa loo aamusaa hoogaa waa loo kaadiya waa la dafciyaa asaga um soo jooji doono meel un ku jiro si un baad marka ilaahay faraj kuugu furi doonaa si un baad faraj uga hel markaad faraj ka hegtaa laga taga qofkii asagoon dhibaato dareemin qofkii waa inaysan dhibaato aadan ku sallidin oodan sabartay dadka ilaa loo dulqaataa la rabaa qismiga afraad wuxuu hi waa halaag kulligiis halaag oo dhan waa nuucan afraad mukhaaladadiisu waxay ka dhintay yui bimansilati akli sumi sun adoo cunay la dhiganta inaad qofkaas la joogtaa fa in ittafaqa liaklihi tiryaaqun haddii markaad cunto dawo aad cunto tiryaaqa waxaa la dhahdaa dawaau sumuum ah, dawada sunta lagu daweeya la dhaha tiryaaq marka waa dawaau sumuum wuxuu yidhi markaad cunto haddaad dawo ka daba qaadato macnaha fadaaka waadix taas waa cadda wa ka roonaane ilaa sunta dawadeediiad qaadatay waa ka roonaane wailaa faaxsana allahu fiihi alcazaa sabarkaaga allah wanaajiyo u dhammaad qofkaas allah kaa sabar siiyo qofka dadka nuucaasa la fadhiista sabar allah kaa siiyo sabar allah kaa siiyo markaasuu yidhi wamaa akara haada darba fi nnaas laa kaarahum ullah ku badanaa dadka kuwaas ilaahay ma badiye ilaahay ma badiye ku badanaa ummadda wahum ahlulbidaci wadalaalati asaaduuna can sunati rasuuli اlahi salى اlahu alay slam waa dadka ahlulbidac ahlu dalaalka ah ee sunnada rasuulka ka celinaya dadka salى اlahu alيه wasalam addaacuuna ilaa khilaafihaa ee dadka ugu yeeraya sunnada khilaafkeeda aladiina yasuduuna can sabiili اlahi wayabquunaha ciwaja waa dadka ka celinaya dadka dariiqa alle oo dariiqa alle doonaya inay dadka u tusaan ciwaj inuu qalloocan yahy diinka alloo saxdaa waxay dadka u tusayaan inuu yahay meel qalloocan waa kuwaas fayajcaluuna bidcata sunna bidcadii waxay ka dhigayeen sunoo kale sunay kaaga dhigayen bidcadii waay kaaga dhigayen sunadiit wa sunata bidca sunadii nabigana bidcay kaaga dhigayen tiro badana maaa walmacruufa munkara shayga wanaagsan munkaray ka dhigayaan walmunkara macruufa shayga munkarkaana wanaagay ka dhigayaan wahum aladiina ru'yatuhum qada alcuyuun kuwaas aragtidooda waxay tahay firirka isha gala Ah, inaad isha ku aragto indhahaaga qodaxaa gashay firiraa galay wa xuma alarwaax waana nafafyaalka qandhadoodii iyo xumadoodii wa suqmu lquluub waa qalbiyaalka jiradoodii yudayiquuna adiyaar wa yuqalluuna alascaar deegaanadana way ciririyaan siciryaalkana koray u qaadaan walaa yustafaadu bisuxbatihim ma laga faa'idaysto la saaxiibidooda ila alcaaru ceeb maahne iyo washa naaru xumaan ashanaar almru اlmashhuuru biاlqubxi wاlcayb a la ihahdaa hanaarka almru اlmashhuur biاlqubxi wاlcayb aa la ihahda shanaarka waxaan bale iyo ceeb ahayn lagama faa'iidaysto marka afartaasaa loo qaybiya saaxiibada ee miisaankaas qaado wa min laiifi maa shaykiisa naadirka waxaa ka mid a xaylaha qariibka laiifka waa la shayga qirada yar laakiin hadda waxaa loola jeedaa shay naadir oo qariib ah wa min ladiifi maa shaykiisa naadirka waxaa ka mid ah yuqayadu la xidho halkaas waa qaaf yuqayadu waana majhuul ficilku yuqayadu iska fiiri mar oo nusqooyinka gabalaa yufiidu u qoraya marka asalkii matnigana waxa weeyaan yuqayadu ah ku taalla iyo nusqooyinka badanba sidaasna weeye wa min ladiifi maa shaykiisa naadirka waxaa ka mida yuqayadu la xiro waxyaalaha la qoro macnaha waxaa ka mida kuwooda naadirka qowlu bacdin gobolkood hadalka ay yidhaahdeen alcuslatu ka fogaanshada dadka laga fogaado oo dadka laga dhex baxo qofku keligiis meel iskaga noolaado min hayri cayni lcilmi cilmiga cilmiga cayntiisii kayrkeed xaal ay ahaatay cusladu zallatun waa simbirirxafu cilmun soocaynu kuma jirto unlo ah, cuslo waxaa la idhahdaa qofku dadka inuu ka dhex baxo maalan waxaa dhacdo inta iska tago iska guuro oo wuxuu degaa buurahaas meel ah keligii iskaga noolaado ah, ama magaalada geeskeedaasu iska dega wax banu aadana lama joogaan cusla la yidhahda ka dhexbixidda dadkaa la yidhahda marka cuslada haddii qofku sameeyo cilmina uusan lahayn taasu waa sanbirirxasho sababtoo ah xuru alle ku caaruda ilaa moogta waxaa la rabay markaad dadka ka dhex baxdo waxaad dadka uga cararaydaa inay noqoto dunuub yaysan kuu soo jiidin daaco alle aad aad la fogaatid saasaa la rabay soo maahan haddaad jahli geed la gasho geedka yaa wax kugu baraa iyo meesha aad gashay jahligeed marka haydaa salaadaa kaa qalday wax kuu toosaayana male saakaliga aad tahay xataa qofku arkaayo kule salaadda waa kaa qaldanta lama arko adkaartaa kaa qaldame salaadaa kaa qaldame cibaadaadkaagu waa kaa qaldame wax kuu toosaayana male marka waa simbirxasha wax ma tabto markaad cuslo samaynaydo dadka ka dhex baxaydo waa inaad leedahay cilmi aad all ku caabudo cilmi aad all ku caabudo inaad leedahay markaase waxay yidhahdeen alcuslatu ka dhexbixidda dadka laga dhex baxo min hayri cayni اlcilmi cilmiga cayntiisii kayrkeed xaalay tahay oysan cilmi wadan zallatun waa simbirxashu wa min hayri zaayi zuhdi zuhdiga zaayidiisii kayrkeed xaalay tahayna cilatun waa cudur tanna waxa w zuhdi soo zaayi kuma jirto waxaa la rabaa waxaa dadka uga dhexbaxayda inay zuhdi aheed dadka markaad ka dhexbaxayday zaahidid aad xumaanta iyo xubudunya iyo xanta iyo munkaraadka ishaadu yaysan ilaahay caasin oo wax ay munkarayay arag dhegtaadu yay ilaahay caasin oo aysan maqal wax ilahay lagu caasina waxa weyan dadka waxaad uga dhexbaxday waxaa la rabaa inay ahayd zuhdi laakiin fiiri hawdkaanaad gashay macaasiyaadna ku haydaan waa iska jiifta ah. <laughs> taas waa cudur cuduraad qabtaa dadkaad u neceb tahay maahane qayr meesha kuma haydin qof waxa weyn dadka iska necebaato cudur gaara qaba ee qayr hadde male taas waxaa la rabaa meesha inaad cibaado kula jirto meesha inaad cibaado kula jirto dad meeshaaba iska jiifto ta ka dhex baxday ummaddii jumco male jamaaco male qur-aan abadaan akhrima adkaar male waxa weeyaan cuduraad meesha la taalla waa mogta cudurrada nuuca marka cudur nafsiyaad qabtaa oo dadka kaa cayriye alla ka cabsi kuma geyn meesha waxaa la rabaa zuhdi meesha inay cibaado badan ku haydo marka cusladii macnaheedu marka xaa soo baxay laba shay wey faa'iidadeedu kow qofka dadka ka dhexdaaba inuu cilmi leey uu alla ku caabudo labo cibaado inuu meesha ku hayo ah, waana waktiga fitanta nabigu sala allahu alay slm qofka wirdiinkiisu u badbaadaa qof buuraha iska dega cibaadana ku haysta fiiri waa shardi marka waa in aad cilmi iyo waa inaad haysato cilmi iyo cibaado labadaas markaas cusladu qiimay leedahay maxaa yeele ishaadu waxay alla ku caasida arki min dhegtaadu ilaahay caasi lugtaadu caasi wax walba cibaadana waa haysataa ee waa liibaantay markaas sideedana ogow dadka laga dhex baxo qofku sidiisa haba yaraystee dadka inaad in badan iska yaraydo waa faa'iido weyn waana waxaa qulubta ku noolaata imaamu axmed fakulqaydkana sheekalana waa soo raraye ibnu muflix wuxuu ka soo raray alaadaab sharciya imaam axmed inuu yidhi kafaa bilcuslati cilma cuslo ah cilmi ku filan wuxuu yidhi waxaan arkay waxdada wara'aytu اlwaxdaةa arwaxa liqalbii wa inii laashtahii maa laa yakuunu waxaan ogaaday yidhi waxdada qalbiga iga inay u raaxo badan tahay waxaan jeclaadaa waxaan dhacaynu waxaan dhacayn oonan helaynaan iska jeclaadaa waa maxee ashtahii makaanan laa yakuunu fiihi axadu min annaas waxaan jeclaadaa allow yaa jooga meel aan qof dadka ka midu ku noolay keligay ah, keligay ilaah iskaga caabud ah, sababta keenayda maxay tahay saas loo jeclaadaa dadka ka dhexbixiddooda dunuun almisri wuxuu yidhi shucabul aymaanka wuxuu ka soo raray bayhaqi ma aanan arag weligay shay ikhlaaska qofka uga diri og qalbigiisa wax ikhlaaska uga bixi og lam ara shay-an abcaa lialab اikhlaas min alwahdi ah. weligay ma aan arag wax qofka uga bixi og oo macnaha uga xambaari og ikhlaaska kalinimada kalinimada saas daraaddeeda salafka cibaado kasta oo ay samayn karaan iyadoon la arkayn iyadoo loo jeedo ma samay jirin ayu cibaada ay samayn karaan ayadoon loo jeedin ayadoon loo jeeda ma samay jirin ee waxay samayn jireen iyadoon loo jeedin tii laakiin mid waxaa jirta aanay samayn karin oo maxaa ka mid ah shanta salaadood shan salaad waxa laga rabaa in jamacada muslimka la tukado taasaa ka mid ah jumcadaa ka mid ah marka acmaashaas jamaacadii lagaaga xiray maahane intay cibaado samayn salaatuleylka qol gaalay ku tukanayn meel gaalan wax arkaya la arag soonka inuu soomayin kale ma taqaanin adkaarahooda gaaray u akhrisanayn qur-aankii wax weeye sadaqaadkoodii kulli waa qarsanaya ikhlaasayna doonayeen wuxuu yidhi liannahu idaa khalaa lam yara hayr اllah qofku markuu kali noqdo allah cidaan ahaynu arki me waidaa lam yara hayr اllaahi lam yuxariku ilaa xukmullah marka fiiri qof aan ilaahay maan cid kale u jeedin oo salaad u taagan oo adkaar akhrinaya oo qur-aan akhrinaya qofkaas maxaa dhaqaajinaya ilaahay xukunkiis bis wax kaloo dhaqaajina maa le ila ciduu suuso lamama arkee iiri ah. wax kaloo dhaqaajinaya male qofkaas marka sidaasay u jeclaadeen dadku culummada rabbaaniyiinta waxdada iyo cuslada markaasuu yidhi waman axaba alkhalwata faqad tacallaqa bicamuudi اlkhlaas qofka jeclaada waxdada oo khalwada khalwada waa inaad keliga meel khaali ku noqoto qofka khaalinimada jeclaadaa wuxuu ku dhegay tiirkii ikhlaaska tiirkii ikhlaasku ku dhegay wastamsaka biruknin kabiirin min arkaani sidqi wuxuu qabsaday tiir weyn oo tiirarka runta ka mid ah wamaa akhlasa cabdu lilaahi ilaa axaba an yakuuna fii jubbin laa yucraf qof ma jeclaado qof ilaahay cibaadada uma kali yeeladhe qof mukhlis ma noqdo oo mukhlis ma noqdo ilaahay addoon uma kala yeelo cibaadada ilaa wuxuu jeclaadaa ceel gorofa oo wax yaqaan la arag inuu iskaga dhex noolaado mar qofku ikhlaaska uu galo wuxuu jeclaadaa meelaan aadmigu arkin inuu ilahay ku caabudo waana shay qaali ah qofku arrimahaas inuu aad iskaga doondoono ibnu xibbaan kitaabka qiimaha badan ee aan qof daalibu ka maarmin rawdat اlcuqalaa oo wuxuu ka soo rara hadal la yaab leh wuxuu yidhi ibnu xibbaan alwaajib calى alcaaqil luzuumu اlictizaali can الnaas waajib waxaa ku laasim ku ah qofka caqliga leh inuu laasimo inuu dadka ka fogaado maca tawaaqii mukhaaladatihim isagoo iska ilaalinaya iska ilaalinaya dadka inuu dheeho id اlictizaalu min annaasi low lam yakun fiihi waa fiihi meesha low lam yakun fiihi khaslatun tuxmadu ila salaama min muqaarafati اlma'aasim lakaana xaqiiqan bilmar'i allaa yukadira wujuudahu anlaa yukadira wujuuda salaamati biluzuumi sababi اlmuؤadi ila اlmunaaqasha wuxuu yidhi ictizaalka oo dadka laga fogaado hal arin oo la mahdiyaa haddaysan ku sugnaa lahayn ilaa inuu qofku ka nabadgelaa dunuubta maahan daa dadkii ka dhex baxdo xantii iyo beentii iyo iftiraagii iyo heesihii iyo muusiqii iyo naaga qawan ishaadu ku dhacdo baloo dhan aad ka badbaadi wax kale iska daa kale noqoshada haddaysan ku jiri lahayn ilaa qofku inuu ka nabadgalo inuu kasbado macaafin iyo dunuub maahane xaqiiqo wuxuu ku noqo lahaa qofka inuusan iskaga wasaqayn allaa yukadira wujuuda salaama inuu nabad galo oo dunuub ka nabadgalo helidda la hela inuusan iskaga wasaqayn in la helo sababkii keeni lahaa niqaash inuu aakhira la geliyo niqaashku waa inaad dembi gasho ladmbe dadka shaba lagula niqaasha aqri sababkii keeni lahaa niqaash waa inuusan iskaga wasaqayn sababka niqaashka keena waa inaad dadka dhex gasho dadka markaa dhex gasho xana diyaara beena diyaara iftiraa'a diyaara cadaawa diyaara xiqdi iyo xaysnima diyaara balaayo dhamaa diyaara baloo dhamaa imaanay wuxuu yidhi wa ama sababu aladii yuujibu اlictizaal can اlcaalam kulih sababka waajibinaya in caalamka oo dhan laga fogaado oo laga ictisaalo laga soocmo fa huwa maa caraftuhum waa waxaan ku aqaanu bih oo waa maxay min wujuudi dafni اlkhayr wa nashri shari khayrkana waa qariyaan shartana waa faafiyaan caalamka saasaa lagu yaqaanaa wuxuu yidhi wa yudhiruuna sayi'a xumaanta waa muujiyaan umaan wuxuu yidhi min wujuudi dafni اlkhayr wa nashri khayr yadfanuuna way aasaan alxasanata dhe yadfinuuna way aasaan yadfinuuna way aasaan alxasana wa yudhiruuna sayi xumaantana waa muujiyaan fain kaana almar'u caaliman badacuuh qofku hadduu caalim yahay bidcay ku xukminayan bidcoole ay leeyihin ay leeyihin wain kaana jaahilan cayaruuh hadduu jaahil yahayna waa ceebaanaan jaahil weeye waxba ma ogey leeyihin habad ma yaqaano jaahil wain kaana fawqahum xasaduuh duu ka sareeya ka cilmi badan yahay waa xaasidaya wain kaana duunahum xaqaru hadduu ka hooseyna waa liidaya waa ihaanaysanayaan waa xaqirayaan wain nadaqa qaaluu mihdaaru haddii uu hadlo waxay leein war badana iska daldalma bal ma aamuso wain sakata qaaluu cayiyu hadduu aamusan waxay lein jaahil waay wuxuu sheegu waaye waa kan iska aamusa meel aad uga nabadgelayda male bal fiiri Ah, meel aad uga nabadgelayda male bal fiir waxaas subxaana allah wain sakata qaalu cayiyo fanaadimu filcawaaqibi marka qofka ka shallaaya arrimaha ciribtooda alla maxaan saas u yeela allamaas qofka arrimaha ciribtooda ka shallaaya man iqtara waa qofka ku kedsooma biqowmin haadaa nactum dad sifadooduu sidaas tahay ah, dad sifadoodu nuucaas tahay waqarahu naasun oo ay kediyaan dad haadihi sifatun sifadoodu ay nuucanta qofkaasu ciribtoo ka shanlaaya hadalkaa khadaabiya kasii cajaa'ib badan isna akhriya waa u daldalay wax badanuu soo raray khadaabi waaba ka darayba wuxuu yidhi ardada kuu timaado ku yidha diinan kaa baraynaa iska ilaali ayaga halkaasuu asa ugaasiiye kuwaasuba kadigi acdaa weey jawaasiis ah kuwaasuba aad ugu fogaadee marka akhriye marka wax badan cuslada waa shay qaali ah qofka xataa wax kale haddaad weydo habeenkii waxaa la isku dayaa meel gaara ah inaad un waqtiyada habeenkii un ilaahay ku caabudo dad xataa si kale dadka aadan markaas aadan adigu cuslahaysan kuugu suurtogelin habeenkii waqtiyada ka mida noloshaada meel gaarahood ilaahay ku caabuddo ku tukato ilaahay ku barido qur-aan ku akhrisato adkaarta ku akhrisato inaad hesho xataa isku da wax kale haddaad weydo sideedana dadka in laga socmo oo qofku magaalada ka guuro oo meel cidla iska dego iyo inuu dhex joogo waxay ku xihan tahay haddii uu cilmi leeyahay dadkana uu wax ka islaaxi karo inuu ku dhex jira u badan oo uu islaaxiyo dhibkoodan ku sabro shartoodan intuu ka digtoonaa kara ka digtoonaado oo uusan dadka la wadaagin xumaanta xanta uusan la wadaagin beenta iftiraaga sharta cadaawadda fitanta ee uu wanaaggan u sheego kan carar ilaa fiiri qof hadduu cudur khatara oo dilaaah ama cudurada gudboo faafa laydha hadduu daktar daweyna muxuu sameeya qofkana inuu dawey tago iskana ilaali tago soo ma saasuu samayna qofkiina inuu daweeyuu raba waana iska ilaalaa soo maa marka qofka waxaa la rabaa dadka inuu ku dhex jiro hadduu cilmi leeyahay oo uu islaaxiyo fasaadkooda iskana ilaaliyo inaysan fasaadin asaga haddii uusan aqoon badana lahayn xooga uun alle ku caabudan uu haysto duurka inuu uga gala uga qayr badan oo usan hadda waxba ka islaaxi karin ama ilaaxiiba usan u suurtagelin isagoo aqoontiila inaan laga qaada inaad dhacdo ah, oo uusan waxba u suurtagelin markaasoo kale inuu ka dhex baxa u qayr badan alfaslu اhaami fasalka shaneeya aadaabu aalib waa ardaga aadaabtiisa fi xayaati noloshiisa ugu aadaab ah xayaatada alcilmiyata ee cilmi noloshiisa cilmi qofka aadaabta laga rabo alfaslu اkhaamis fasalka shaneeya aadaabu aalib waa ardaga aadaabtiisa fii xayaatii noloshiisa ugu aadaaba nolosha alcilmiyati ee cilmi macnaha qaabkii cilmi dalbidda wey qaabka ni u noolaanayo qofkii alaslu araabic wاlcishruun asalka labaatan iyo afreeyaa kibaru lhimmati waa hanweynan fi lcilmi cilmiga dhexdiisa qofku uu yahay mid ku hanweyn waxaa la rabaa qofka daalib cilmigaa ah qof aad u hanweyn inuu yahay oo damaciis uu weyn yahay haddaad isleedahay dhowr kitaab laqbayso meel ka gaari mayd cilmiga waxaa la rabaa inaad hankaagu gaadhsaya meel fog ood istidhaahdo bukhaariyoo kale iyo muslimoo kale aad noqotid xagga xadiidka xifdigiisa xagga luqadana siba weyhiyo ina maaligoo kale aad ka gaarta ama ka sara martid xagga tafsiirkana xaafid ibnu kaiir iyo ibnu jariir aad kor uga kacdi oo meelaysan gaarin aad gaarta in u fakerto wey markaasaad meel gaarayda daad marka hore istirado raggaas ah, raggaas waa tageen kuwaas meel lama gaari karo khalaas adna meel tegi mayd ah, adaaba mogta col hortiisaan jabaya nin laga sheegay soo maa waaba jabtayba adiga marba haddaad marka horeba danac weynu kugu jirin mar horaadba jabtayba ah, col hortiis jabaya kugu dhacday maxaad keenaydaa hmm, maxaad keenaydaa saas daraaddeeda culummadu waxay sheegi jireen culummada gobol markay ardadooda yidhaahdaan shikhebeloo kale yaa raba inuu noqdo muxadisiintii waaweyne mid ka mida ah loo soo qaada markaasuu leeya anuu maya shikhebel inaan ka sara maraan raba ha saas inaad u fakertaa bukhaari maaha nabi nabi maaha so bal carab maaha waa cajami u fiirso meeshaan ilaahay baa gaarsiiyey bifadli illaah laakiin sababu la yimi soo maa khalaas sababtii la imow ilaahay biiye bixintaas lahaayaa jooga nabi maahan waa arday dadaalay oo ilaahay meel gaarsiiyey khalaas intaas inaad ogaata hadaad intaas garato oo dadaasho u fakerto waxaa dhacda meeshii meel ka sarreed alla inuu ku gaarsiiyo u dadaalma u fker marka saas kibarulhimati hanwaynan filcilmi cilmiga dhexdiisa lagu hanwaynaado min sajaaya alislaami islaamka dabeecadiisa waxaa ka mid ah ataxalii ku sifoobid iyo isku qurxin bikibari lhimmati himmad weyna laysku qurxiyo min sajaaya alislaam islaamka dabeecadihiisa waxaa ka mid a sifaadda uu dabeecadda qofka uga dhigo ataxalii isku qurxin bikibari lhimmati hanweyna laysku qurxiyo kibarulhimahaasoo markasi saalibi walmuujibi markazi in la yidhaha markazu haddii la yidhahdana mubtada loo soo qadaraa huwa kibarulhimuhu markasu saalibi waa midka wanaagga u diidaya xaruntiisa wanaagga kan diidaya xaruntiisa weeye fii shaksika daatadaada wlmuujibi waa muujib ah, muujab maaha muujib midka wanaagga ku waajibinayo ku sugaya weeye fii shaksika daatadaada kibarulhimahaas haddii lagaa helana asagaa wanaagga naftaada ku sugaya haddii lagaa waayana isagaa kaa siibayo wanaaga oo kaa anfinaya waa markaska dhan oo saalibka iyo muujibka waa isaga marka nusqooyinka gobol kibarilhimati bikibari waxaan rabaa markezi saalibiyaan rabaa markezi oo kasrisan sidaasay u dhigan yihiin marka haddii waa laga sifayna markaas kibarulhimahaaso markezi saalibi kan anfinaya xaruntiisa ah fii shaksatika daatadeeda fii shaksika daatadeeda uu wanaagga ka anfinaya walmuujibi wa markasulmuujibi midka sugaya fii shaksika daatadeeda wanaagga ku sugayana xaruntiisa ah ibararaqiibi alraqiibi oo sifadiya lagu wada kibarhimahaasoo alraqiibi kan ilaalinaya ah calaa jawaarixika xibnahaaga ilaalinaya oo xumaanta iyo waxyaalaha aan u qalmin ka ilaalinayo kibarulhimmati kan waa mubtada sidiisana loo dayna kibarulhimmati himad weynan yejlibu laka wuxuu kuu soo jiidaa biidni illaahi ilaahay idankiisa khayran khayr khayrkaasoo hayra majduudin mid la goynayo khayrkiisa khayr aan go-ayn aad ka heli doontaa kibarulhimma kibarulhimati hanweynanka yejlibu laka wuxuu kuu soo jiidaa biidni illaah ilaahay idankiisa khayran khayr khayrkaasoo hayra majduudin hayra maqduucin mid la goynaa hayrkiisa litarqaa si aad u korto ilaa darajaati lkamaali dhammaystiranka darajooyinkiisa litarqaa si aad u korto ilaa darajaati alkamaali dhammaystirnaanta darajooyinkeeda fa yujri ajra ay ka timidoo waxa weeyaan afcala weeye yujri aad leedahay fa yujri wuxuu ku socodsiinaa kibarulhimuhu fii curuuqika xididadaada dama shahaamati waa mafcuulu biigii yujri dama shahaamati gobnimada dhiiggeeda dhiigga gobnimada xididadaada mara markaasaad waxyaalaha hooseeyo dhan aadan lagugu tusi karin laguma tusi karo waxyaalaha hooseeyo dhan ma aqbalayda naftaadu aqbali ma aqbalaydo dhiigga gobonnimada xididada mara fa yujri wuxuu ku socosiina kibarulhimuhu fii curuuqika xididadaada dama shahaamati gobnimada dhiiggeeda iyo waraqda guluf ama orod fii maydaani alcilmi waalcamal goobta cilmiga iyo camalka la ordo inaan cilmiga lagaaga dheerayn inaan camalka ku dhaqmiddaa lagaaga dheerayn halkaasuu kugu ordisiina ah halkaasuu kugu ordisiina halkaas uu kugu ordisiina laakiin haddii kibirlhimaysan kugu jirin khalaas wasiir aan gurigiisa wardiga ka akhriyo arbacada oo xoogaa isiiya ii soo raadiyaad leedahay halkaasaad ku dhacayda hmm, haddii kibirlhimaha lagaa siiba waa kuu dhammaad waa kuu dhammaad wasiir oo mid ah ama mid koo xoogaa ganacsadaha oo gurigiisa adkaarta maalinta habeenka arbacada aan ku akhriyo kaasa la iisoo fiiriya intaasa noqonaysa damcaada eber wey marka dhulkaad ku dhacday soo ma ku dhacday falaa yaraaka naasu dadku ku arki mayaan waaqifan xaal aad tahay mid taagan ilaa calaa abwaabi alfadaa'ili fadaa'isha albaabadooda maahane fadaa'isha albaabadooda adoo taagan maahane meel kale lagugu arki maaha meel kale maya raje kama qabtid walaa baasidan xaal aad mid fidinaya ku arki mayaan yadayka labadaada gacmood ilaa limuhimaati اumuur arrimaha kuwooda muhiimka maahane wax kale adoo gacanta u taagaya lagu arkima ah, waxyaalaha muhiimka n kaliya waxyaalaha muhiimka qiimaha leh sharaxa wuxuu yidhi sheekh maxamed bin saalax alcuthaymiin kibarulhimaha markuu aad u soo ammaanay wuxuu yidhi waxaa waxyaalaha ugu muhiimsan himamka daalibka waxaa ka mid a ah inuu doonayo inuu noqdo hogaamiyaha muslimiinta imaamka muslimiinta oo cilmiga ku hogaamiya maahan madaxweyne kursi raba maaha mid ummadda muslimiinta cilmiga ku hogaamiye oo imaam ugu ah maxaa yl cibaaduraxmaan sifaadooda waxaa ka mid a ah, wajcalnii lilmuttaqiina imaaman saasay ku ducaysaan cibaaduramaan cibaaduramaan saasay ku ducaysaan ilahu iga dhig imaamka wanaagga ummadda uga dayaq maahan inuu isleeyahy xoogaa aad laqbaysati salaadda saa u tukata adbata maya kama joogto wuxuu rabaa inuu noqdo imaamka looga daydo wanaagoo dhan ummadda waa fasahaadeen dhib badanaa ka jira shirkiyaa ku faafay bidcaa ku faaftay waxaa ku faaf caqiido faasida shar badanaa faaftay waa inuu ardagaanu niyeysan yahay inuu noqdo imaamka ilaahay ku islaaxila ummadoo dhan maahan soomaaliya caalamkao dhan soo ma jeedin ilaahi weyne adiga inta xambaarto sunnada oo nashrido inuu kugu islaaxiyo sababkaaga dhigo inay ummaddaasu islaaxaan cizadiina usoo laabato markaas imaamka muslimiintu wanaaga uga daydaan aad noqoto adugu markaad qaabkaas u fekerto daa ah. xoogaa istiraado xoogaa inta laqba xoogaa barato haddana masaajid ka fadhiisato xoogaa boqolkoo arday hesho maasha allah waaba intaas daad gaarto waa wax weyn eber waa meel hoosaad joogta dhulkaa taalla ah, kibarulhimo maaha wajcalnii lilmuttaqiina imaamana lagaa raba inaad u fekerto ilaahayna ka barido weliba wataxallii isku qurxin bihaa kibarulhimaha laysku qaxiyo oo kibarulhima kibarulhima soo mudakar maaha bihaa saa loogu celiyo mudaaf ilaygu ka kasbaday taniiska kibarulhimati soo maaha halkaasuu taniiska ka hel wataxalli isqurxin bihaa bikibarilhimati laysku qurxiyo yaslubu wuxuu ka siibaa minka xaggaaga safaasifa alaamaali hididiilyaalka hooseeya hididiilyaalka hooseeya maali aaiamaali amaaha hoosayda laba hayba waa kaa siiba laba hayba waa kaa siiba wuxuu kaa siibayaa hididilada liita waa maxee sheekh maxamed saali uaymiin wuxuu ku fasiray hididiilka waxaa la yidhahdaa qofku inuu wax jeclaysto uusan kana shaqayn caalim inuu noqduu rabaa qofkan intaasoo kitaabu soo gada waxaa dhada intaasoo kitaab u duubanta wax anjel guriga u yaala waxaa kitaab u duuban tiro badana hal mid kama yaqaan kamana dhegaysan sooma jeedi wuu ah, leeyahay masaladaas hadhowaan diyaara ah hadda cabaran iska nasana masaladaas hadhowaan ku laaban doona ah, kitaabkaas hadhowaan dhegaysan rabaa ah, shan kitaaba ii duuban aniga labaatan kitaaba ii duuban shan kitaabaan soo gatay weliga ayaga ku duubana qabriga lagu dhiga hay ku taraan boqol kitaabaad soo gadaa kitaab quruxdoon ku arka waa gadaan caw gelina waxa kitaab guriga yaalla waa yaabe hal masalena kama jawaabi karo culays waxaan ahayn kuguma hayaan xagtaadaan lacagtaada u gelina culays unbaad kugu hayaan wuxuu yidhi waxaa la rabaa marka ay qalbigaaga ku soo dhacda masale hebla raadi waa inaadan wax kale xataa uga mashquulin iska daa wax kale xataa masale kale markaad kitaabka baaraydo masale aad aad u jeclaataad ku arkay lana raacraaco taad raadaydaa la aadaa ha tii horta gaar saasuu leeyahy tii aad u timid waa inaad taas kasal gaartaa ayada meel ku soo ogow ayada meel ku soo ogow horta soma jeedin meel kusoo ogow ayado xadiiuma u keenin saas la yeelo xadiislama u keenay sooma jeedin xadiiskii waxa weyn citbaan ibnu maalik nabiga sala allahu alay slam uu soo yeeray si uu guriga uga tukado meel meeshaa nabigu ku tukado wuxuu rabaa citmaan inuu salaadaha sunnada guriga uga tukado oy masjid u noqoto camal guriga ku yaala nabiga marka intuu sameeyey dariskiina waa u yeeray citbaan ibnu maalik markii nabigu yimid sala allahu alay waslm uu yidhi rasuulka alla cuntaan nabigu ma dhihna farisiyan cuna wuxuu meeshii aan u imid inaan ku tukado horta itus aan kuugu tukadi kadib cuntadii ha noqoto horta hay cunto looma imaan soo ma jeedi wuu ihi marka adiga waxaa la rabaa qorshe inaad le qorshahaaga gaar mas'ale maanta haddaad ku tala gasho mas'aladii ayadii baa masaa'ilka kale iska da kitaab haddaad ku gasho isaga dhammee ka salgaar fanni haddaad ku dalagasho fanniga ka salgaar go'aan yeelo hirgeli laakiin haddii kale kitaabkan maanta dhegeyso ka har berri mid kale dhegeyso saadan mid kale dhegeyso waxaa weya masalada maanta baar haddana dhexdeeda jooga mid kale ha kula tagto marka iskada waxa weeyaan acmaasha liidata waa meel hoosey inaad ka fakerto meesha min a'imat اlmuttaqiin aad ka fakeri laheed xoogaa aad waxaad barato qaadi noqotid xoogaa aad baratid oo jaga heshid wasiir arrimo diimeed iyo agaasimo diimeed iyoad noqotid waxa weeyaan xoogaa hoose inaad ka fakerto wey wataxalli isku qurxin bihaa bikibari lhimati laysku qurxiyo yaslubu minka wuxuu kaa siibaa safaasifa alamaali hididiliyaalka kuwooda hooseeya walacmaali wa safaasifa alacmaali acmaasha kuwooda hooseeya wayajtau wuxuu rujinaya ama fujinaa wayajtau wuxuu fujinaa minka xaggaaga shajarata dulli walhawaani dulliga iyo liidnaanta geedeeda geedaasu qalbigaaga ka fujina qalbiga ka fujina waxyaalo liita inaad damaacido wayajtasu wuxuu fujinaa ninka xaggaaga shajarata dulli walhawaani liidnaanta iyo dulliga geedkeeda iyo watamalluqi isku dhedhejinta qof aadan jecla inaad ka dhigta inaad jecesha hadhow markaa ka tagtana waa caaye waxaasoo dhan qalbigaaga ka saara kibarhimu qofkaan xoogaa kursigaad ka rabta jagaad ka rabta dhaqaalaad ka rabta shaahaad ka rabta markaasaad isku dhadhajine iyo wlmudaahanati diinka dabcidda mudaahanada waxaa la idhahdaa xifdu dunyaa calaa xisaab اdiin diintaada adduunyadaada inaad ilaashato si oo adduunyada aan dhibaata u soo gaarin adoo ka tanaasulaya wax diintaada ka mida xifdu dunyaa calaa xisaab اdiin aa la ihahdaa mudaahanada mudaahanadu duhmiya laga keena waa dabcid shayga haddii subag laban ama dufan soo dabci maa kala jiidmi ma diinkiiad ka tanaasule wax ka mida maxaad uga tanaasule adduunye ilaalin dadkuiyay ku caayin dadkuiy ku dhibaatayn yaan lagu dilin yaan lagu xirin yaan lagu nabcaysan ah, waa diintaada wax ka mida ah inaad ka tanaasulsho adoo adduunyadaada ku ilaalinaya kaasaa la yidhahdaa mudaahana waxaasna waxaa keena kibarulhimmiyo lagaa waayey marka hore taa qalbigaagu daciif ahaa fa kabiiru lhimmati qofka himadda weyn ledhe marka waa qofkii fakabiiru lhimmati qofka himada weyno hanka weyn haabit اljashi wadnihiisu waa sugan yahay wadnihiisu suuf maaha waa sugan yahay waa dhagax wadnihiisu laa turhibuhu ma cabsi gelido almawaaqifu mawqifyaalka xaalad kastoo ku timaada mawqif saxuu ka qaadan kara cabsi iyo argagax ma leh ah, wadnahaa la shaqayna wafaaqiduhaa kibaruhimaha qofka waayaa jabbaanu waa fulay ricdiidun oo gariirid badan ricdiid waa midka bawdyaha isla dhacaaya waa gariira marka xoogaa culas yimaado waa jabbaan waa fulay wafaaqiduhaa qofka kibarulhimaha waaya jabbaanu waa fulay ricdiidun lulasho badan ama gariirid badan midka gariiraya oo dadka marka cabsadaan bawdyaha ay ka jareeya tuqliqu famahu afkiisa waxaa xirayda alfahaahatu shigshigid ah, markuu hadlaayo soomaalidu ayaad mogtahay doqon ayadoon carab la'aynay shigtahay idhahdeen mana carab la'a ah, waa fulaynima wax la shiga wadnihiyaan la shaqayhin markaa eh, eh, eh, u leeya ah, xaqi ma sheegi karo meesha ku munaasibkaa kelmadda saxda ma dhihi karo ma dhihi karo marka himadiisa daciifa marka horu adduunye raadis ahaa ee qof janno raadisa usan ahayn ah, qof rilla ilaahay raadina usan ahayn ee qofka rillada ilaahay raadinaya farxad iyo geesnimu ku hadla ah, arrintuna kama labalabaysna ee eedu mogta waa labalabayn xaa tidhaahdaa wey runtiyaa laga leexana beena la raadina lagu fakado marka afkiisa fahaaha hereeda waa shigshigid doqonta iyadoon carab la'ayn ay shigtaa oon ilaahay carabka tirin allah subxana wa tacala aclam sala allah cala nabiyina